acuudu billahi asamiic alcaliim min ashaytaan alrajiim bismi illaahi alraxmaan alraxiim alxamdu lilaahi wakafaa huma asalaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacdah allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wazidna cilman watuqna yaa kariim yaa latiif allahuma salli wasalim wabaarik waancim calaa sayidina waxabiibina waqurati acyina muxamadi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin waxaan kusoo jirnay kitaabkeeni safiinatu salaati ee u horeeyey fannigii fiqiga maanta waxaan qaadanaynaa insha allah darsigeena labaad kitaabkeena socodsiinana waa rabnaa haddii uu alla idmo shiikhuu wuxuu yidhaahday raximahu allahu tacaala uma yajibu calayhi an yatacallama shuruuda asalaati wa arkaanaha wa mubdilaatiha xaga soo maa yaah markuu ka soo hadlay sheikhu arkaantii rugnigii koowaad ee ahaa shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamedan cabduhu warasuuluh qof dee islaam ah shaqada labaadoo laga rabo waxa weeye in inuu magaranaysaa salaadii ku dadaalo oo tiirkii labaad iqaamatu salaati ahayd sheikhu wuxuu yidhi uma intaa kadib yejibu waxaa waajib ku ah calayhi qofkii waxaa waajib ku ah an yatacallama inuu barto shuruuda salaati salaada shuruudeedii inuu barto salaad maxaa shardi u ah wa arkaanahaa tiirarkii salaada inuu barto wa mubdilaatihaa salaada waxyaabaha buriye inuu barto saddexdaas inuu barto waajib bay ku tahay shardiga salaada intuusan salaada gelin maxaa laga rabaa shardi waxaa la yidhaahdaa salaada intaadan gelin waxyaabaha waajibka waa inaala timaadid waa kaan somaan khaarij asalaa salaada intaadan gelin waxyaabaha waajibka waa inaad samaysid ayaa waxaa la yidhahdaa shuruud salaa inaad qiblada u jeensato inaad is asturto iyo wixii la halmaala salaadii maadan gelin salaada ka mid maaha waa fahamteen soo maa salaadu rukuuc iyo sujuud waxbaa leeda in qiblo loo jeesto salaada kamid maaha qayb salaada ka ah maaha laakiinse waa shaqo lagaa rabo intaadan gelin marka shuruuddu waxa weeye waa shayga lagaa rabo inta aadan gelin salaada warkaama ku dhacay arkaantuna waxa weye markaad salaaddii gasho waxay arrimaha kugu waajibka ah oo hadda ay ka tagtay salaadaado aysan jiraynin labadaas waynu barta weeyaan labadaa markuu sugo waa inuu markaa bartaa salaaddii labadaas uu ilaaliyey waxyaabaha ka burin karaya siduu isaga ilaaliyo saddexdaas shiikhuu geli doonaa insha allah shiikhuu wuxuu yidhi fa shuruuduhaa itnaa cashara shuruuda salaadu labiyo toban weeye al kan koowaad dahaaratu thawbi maradii uu xidhnaa inay nadiif tahay weeye walbadani jirkiisa inuu nadiif yahay weeye walmakaani booskii uu ku tukanayay inuu nadiif yahay weeye oo muxuu ka noqonayaa min annajaasaati najaasadii dahaaratu thawbi maradii nadiifnimadeedii iyo walbadani jirkii nadiifnimadiisi iyo walmakaani booskii nadiifnimadiisi oo muxuu nadiif ka yahay ina najaasata uu nadiif ka yahay mhm. waayaha dahaaratu thoobi marada inay nadiif tahay mara keliya laga hadlimayo wax kastoo aasidid baa laga hadlayaa warka waa ku dhacay soomaa kullu maxmuulin wey wax kastoo aad xambaarsan tahay markaad salaada gelaysa waa nadiif yihiin mawilkaa haddaad jeebka ku ridaysay isagoo najaasale oo sidaa ku tukatay salaad kuma jidho xagee buu soo hosgelayaa thoobkii maxaa yeele thoobka muxuu maradu waana xirantaha waana xambaarsan tahay soo maaha ma xambaarsanid shay kastoo marka aad xambaarsan tahay waa inuu nadiif yahay suunka aad xirnayd maradida aad xirnayd haddaa kaba qabtay kabihii aad xirnayd hadduu eebu kuuran yahay yacnii mara keliya u qaadan marka haddaan xarig waday oo xarig adnaca haysay haddii eebu ku roonaado cimaamadii madaxa ku saarnayd shay kasta oo aad xambaarsan tahay waa in hadduu eebu ku roonaado hee uu nadiif yahay walbadani meeshii jirkeeguna inuu nadiif yahay walmakaani waa in makaanka aa ku tukanaysay oo cagaha iyo lowga iyo sujuudda iyo gacmaha aa saaraysay oo maradaadu ay taabanaysay waa inay nadiif yihiin maxay ka nadiif noqonayaan min anajaasaati najaasadii najaasa waxaa la yidhaahdaa mustaqdarun yamnacu min sixati salaati shay kasta oo naftu kahato naftu nacdo maxaa u dheer yamnacu min sixati salaati wuxuu kaa hor istaagayaa salaadu ina ansaxdo marka shay kastooo xun ama shay kastooo naftu kahato oo salaada kaa hor istaagayaa najaasa la yidhahda warkaa waa kudhacay soomaaan maxaa waxyaaba badan waxaa jir naftu kahanayso aan najaaso ahayn warkaa waa kudhacay soomaa yah haddaan candhuf hadda ah, qofku xaggaa isaga tufo naftu bay nacaysaa candhuftaa soo maa laakiinse najaaso maaha marka shay kastoo naftu kahanayso maxaa usii raacaya salaadana kuu diidaya baa muxuu yahay najaaso ah xaysu laa murakhisa halkaasoo aan cuudaar laguu siin inuu kugu yaalo ayadoo salaaddii aad tukanaysid kuwiiuu bilaaba sheikhu wuxuu wahiya alkhamru waa khamradii iyo walbowlu kaadidii iyo walghaa'idu wixii bini aadamka ka soo baxayey walrawthu iyo saaradii ghaa'idna waa wixii bini aadamka ka soo baxayay saxaradii walrawthuna waa digadii muxuu ahaa xoolaha ka soo baxaysa wadamu dhiiggii noocuu yahayba iyo walqayxu maraxdii iyo walqayu matagii iyo walkelbu eygii iyo walkhinziiru doofaarkii iyo wafarcu axadihimaa midkood wuxuu dhalay iyo walmaytatu tii bakhtiga ahayd iyo washacruhaa tinteedii iyo tintii lahayd wadilfuhaa iyo raafkeedii iyo wajilduhaa iyo harageedii iyo wacadmuhaa iyo lafteedii intaasba waa najaaso buu ku yidhi iska ilaali khamradii baa najaasaa khamradu waxay u taagan tahay shay kastoo dareera ah oo wax sarkhaamiya ah baa soo gelaya najaaso weeye warkaabaa ku dhacay soomaaan shay kastoo asalkiisa uu dareero yahay waxna sarkhaaminayo khamru soo hoosgelaya najaaso weeye haddii khamradu dhinac kaaga daadato maradaas waa iska dhaqaysaa haddii sida kugu imaanaysa waa masalo gaara laakiinse haddii dhacdoba iska dhaqa najaaso weeyaan macnu walbowlu kaadidii mid yar iyo mid weyn intaba kaadidu waa najaaso walghaa'idu waa saxaradii biniaadanka iyo walrawthu saaladii noocee tahayba saaladu noocee tahayba xayawaan la cunay iyo mid xayawaan hilibkiisa la cunay iyo midaan hilibkiisa la cunin kulli isku dar saalo waa saalo waa najaaso waa fahamta soo maa walrawthu waa garta wadamu dhiiggii noocuu yahayba waa najaaso walqayxu malaxdii iyo walqayu waa matagii caloosha hadduu tago cuntadii ay tagto oo qofku uu soo celiyo waa matag waa nijaas meesha qofku ka taabto waa inuu iska nadiifiya walkelbu eygiiyo walkhinziiru doofaarkiina waa wada najaasa labaduba iyo wa farcu axadihima waxay dhalaan ama midkood baa dhalay yacni wa farcu axadihima maxaa laga wadaa eygii magaranaysaa dhalay eygu mogtahay wuxuu leeyahay kaayanaad u eg baa jira dawacada iyo eygu iyo waa isku layn waa fahamtiin soo maahan marka laba ey ey iyo dawaca iska dhale oo kaleeto eygii baa la raacinaya warka waa ku dhacay soo maahan dawacadii la raacin mayo wixii iska dhaleen maka waa najaaso weeyaan walmaytatu baktigii noocuu doona ha ahaado baktigu najaaso weeye maxaa kaloo najaasaa ah? wa shacruhaa ah, dhagortii baktigu lahaa wa raafkeeda raafka waa inta ridu ku istaagayso raaf bariyaha iyo loda iyo waa iskale wa jilduhaa harageedii wa cadmuhaa lafteedii ilaa maytat alaadamiyi aadamigii dhintay mooyaane wasamaki kalluunkii mooyaane waaljaraadi ayaxii mooyaane sheikhu marka qaacida guud wuxuu ku yidhaahdee wax kasta oo iskii u dhinta najaasuu noqday saddex markii laga soo reebo waafaan somahan bini aadankii kalluunkii iyo iyo adeer bakuuranya iisoo qabo cayixii saddexdaas hadday asku ayagu u dhintaan iyo haddaysan u dhimanba waa najaaso maaha waa daahir qofkii dhinta haddaad taabatid waa daahir kalluun halkaas baddu soo tuurtay oo nafaysan ku jirin haddaad aragtid daahir weeye najaaso maaha cayixii waa lamid waa fahamtay soo maaha marka maxaan leenaha halkaa wax kasta oo dhinta ama baktiya ama iskood nafta oga baxdo maxay gelayaan waa wada najaaso kullu maytatin najaasatun ilaa saddex mooyaane saddex kasoo reebaysa waa soomaaan rida haddii a iska isaga dhimato ma taaban kartin waa najaaso dameerka hadduu isaga dhinta iskiis waa najaaso shay kasta oo baktiya ama dhinta iskii u dhinta yaa waa wada najaas markii laga reebo saddexdaas bini aadankii kalluunkii iyo marka kalluunka la sheegaya maaha kalluunka caadiga aan ah naqaano kalluunka wax kastoo badda ku jira kalluun baa la yidhaahdaa warka waa idin dhacay soo maa wax kastoo badda ku nool oo badda ku noolaan karo meel kalaan ku noolayn kalluun baa la yidhaahdaa wlmudakaatu iyo tii la gowracay almubaaxi ee uu banaanaa wlmudakaati tii la gowracay almubaaxi uu banaanaa akluha cunadeedii mid afraad buu ku dara waxaa kaloo daahir ah oo aan najaaso ahayn neefkii caadiga loo gowracay oo ma garanaysaa cunadiisuna ay xalaal ahayd warka waa ku dhacay soo maa yacni waa la gowracidii baa lasoo qabtay waa la gowracay haddaa hilibkeeda taawati daahir weeye maxaa yeelay maxay gawrac sharciga bay marta soo ma shardiga muxuu kus almubaaxi akluhaa in la cunaana xalaal ahayd muxuu ka wadaa halkaa sax neefki waa la gowrac lase neef la cunaba maahaba dameer bay gowraceen shiikhu dameerki waa la gowraca xalaal buu noqday yani daahir buu noqday waa la taaban karaa ma jido miyaa la cuni karaa dameer yaa dameer maadaama aan la cuni karin haddii la gowraco iyo hadduu iska u dhinta hee waa isku waa najaaso waa najaaso wey aduu marba aduu nafsu ka baxdaba halkaa marka sheikhu wuxuu ku dhaafay waxyaabaha najaasada ah soo uruuri masaladaas oo dhan muxuu ku yidhi sheikhu waa inaan jirkii iyo muxuu ahaa dharkii iyo makaanka aa ku tukan lahayd najaasadaas oo dhan ka ilaalisaa fa goortii laaqad ay ku dhacdo haadihi najaasaatu najaasooyinkaasi marka ay taabtaan thawbal insaani qofkii biniaadanka jirkiisa hee ee bindharkiisii iyo aw badanihi ama jirkiisa aw musallaahu ama meeshuu ku tukanayay markasta najaasadaas ay taabato hee aw hayrahaa ama intaa waxaan ahayn yah oo min aljamaadaati ma garanaysaa waxyaabihii adkaa ahaa maca ruduubatin najaasaduna ay qooyan tahay maca ruduubatin qoyaan fiiha najaasada ku jirana uu jiro aw amase fii mulaaqiihaa meeshay najaasadu taabanayso ay qoyan tahay hee muxuu yidhi sheikhu famataa goortii laaqad ay la kulanto haadihi najaasaatu najaasooyinkan aan soo sheegnay sababal insaani qofkii hee dharkiisi aw badanihi ama jirkiisii aw musallaahu ama meeshuu ku tukanayay markay taabtaan nijaasada ku dhacday aw amase najaasada waxay ku dhacday hayrahaa saddexdaas waxaan ahayn oo min aljamaadaat waxyaabihii adka ah miiskii baa najaasa dhinac ka marsantay oo kaleeto ama derbigii ama kursigii waana jamaadaad hadday najaasa taabato haye maca rutuubatin fiiha najaasadoo qoyan aw amase fii mulaaqiihaa najaasadu ma qoyne meeshay ku dhacday baa qoyan haye labada xaalo ama ayadaa qoyan ama meeshay ku dhacdaybaa qoyan hadday ku dhacdo maxaa la sameynayaa najaasadu waa la kala qaadayaa fa in kaana lahaa tacmun najaasadu hadday dhadhan leedahay aw lownun ama midab leedahay aw riixun ama ur leedahay wajaba waxaa waajibaya ghasluhaa in la dhaqo waa waajib xataa yazuula ilaa najaasadii meeshii laga laga suuliyo laga baabi'iyo warkaabaa kudhacay soomaahan haddii najaasa meel ku dhacdo kaadidiibaa kaadi guduudan baa shaatigii kaaga dhacday ah, maxaa waajib ah in la nadiifiyo ayaa waajib ah buu ku yidhi ilaa ay ka suulayso ayib uma kadibna najaasadaas waa taas waa tii guud yaziidu waxaa lagu darayaa markii meeshii la nadiifiyo oo najaasadii laga baabi'iyo waxaa lagu darayaa fii najaasatilkelbi iyo walkhinsiiri eygii iyo doofaarkii najaasadoodii waxay la dheer yihiin sita khasalaatin lix dhaqniin lix jeer baa meeshii haddana lasii dhaqayaa najaasadii baa waxay noqotay ma garanaysaa laba qaybood mid adag mid najaaso aygii iyo doofaarku ay wataan iyo wixii ka soo hara soo maah wuxuu ku yidhi najaasada si guud meesha hadday najaasa ku taallo maxaa lagu samaynayaa waa la dhaqayaa kadib waa la isweydiinayaa najaasada ma ay iyo doofaar bay ka timi mise ma ahayn haddaysan ahayn halkaa bay isaga joojinaysaa soo maadan baabiin bay kaa dhan tahay haddii ay iyo doofaar najaasadu ahayd markii meesha aad nadiifiso lix jeer oo dhaqnina haddana ku celinaysaa warkaa waa ku dhacay soo maah yaah waa yahay waaxidatun hal haba oo minhaa lixdaa ka mid ah mamsuujatun waxaa lagu darayaa bituraabin ciid dahuurin oo nadiif ah nijaasadii marka waxaa loo qaybinayaa laba qaybood ardayo laba qaybood nijaasada loo qaybiya fiqigu laba qaybood nijaasadu qaybiye najaaso ishu qabanayso waxaa la dhahaa najaasa cayniya maxaa la dhahaa cayniya waxaa la dhahaa ishaa qabanaysa dhadhan bee leedahay xel leedahay hee ama ur bee leedahay ama maxay leedahay aduu eeba kuuroon yahay midoob bee leedahay marba haddii najaasadu midkood leedahay najaasa cayniya baa la dhahaa haddaysan urna lahayn dhadhan lahayn midabna lahayn biyo kaadi aa midabba lahayn aad xaaga ku dhacdo kadibna iska qalasho meeshiisuma qalalna yaah miyaa u jeedaa najaasaa laakiinse maxaa ogtaha meesha inay najaasa ku taallo urna male midabna male hadduu eebbakuuran yahay ha ii sheegtii kalena dhadhanna mala dee muuqaalkeedii ma oo muuqdo lakiinse maxaa og tahay maradana intaas inay najaaso lahayd taas waxaa loo yaqaanaa xukmiya yani waxaa xukminaysaa meeshay najaasa ku taal laakiinse aysan muuqanayn warkaa ku dhacay soomaan shiikhu hadda muxuu ka hadla marka teebuu ka hadla shiikhu cayniyadii tii la arkayey tii midabka dhadhanka iyo urta lahayd haddii aad rabtid inaad nadiifisid maxaa samaynaysaa buu ku yidhi waa dhaqaysaa dhaqaysaa dhaqaysaa dhaqaysaa ilaa aad suulinayso waa dhaqaysaa markaad suuliso laba mid bay tahay eeyo doofaar inay ka timi markii hore iyo inay wax kale ahayd haddii eey doofaar ahayd maxaa loogu sii darayaa dhaqniinkaa nadiifinta kadib lix dhaqniin baa la raacinaya oo mid ka mid a ah ay tahay ciid ay tahay haddaysan e iyo doofaar nijaasadan ahaynna markaa nadiifiso waxaa kuu sunnaa inaad biyo raaciso oo markaa aad ma magaranaysaa marya laba kale aad dhaqdo waa kuu sunna waajib maaha ama eygii doofaarkii maxaa kuu khasaba inaa hee markaa nadiifiso inaad lix jeer raaciso oo kuu khasaba iyada halkaa marka waa tii la arkayey halkan tuu geli doona fiiri muxuu ku yidhi wain lam yakun lahaa acmun wa lownun wariixun saddex midtoona maleh magacee taasi yah xukmiya mida saddexdii midtoona male ayadoo saddexdii midtoona aan lahayn bee labadii u qaybsantahay soomaan najaaso aan la arkayn meeshii inay ku taalo eye doofaar ka timaaday amase eye doofaar inaysan ka imaano najaaso kale ay tahay kaadiya wixii la ah wuxuu ku yidhi shiikhu wain lam yakun lahaa dacmun wa wariixun hee in kaanad hadday tahay min alkalbi iyo walkhinziira hadday tahay haye hasalaha wuxuu dhaqayaa sabca khasalaatin toddoba jeer buu caadi isku raacinaya ina wax la goynaya meeshii ma laha soo maa toddoba jeer caadi isku raacinaya waaxidatu minhaa mamsuujatan waxaa lagu darayaa bituraabin ciid dahuurin nadiifa wa in kaana hadday tahay buu yidhi sheikhu raximah allahu tacaala min hayrihimaa labadaa waxaan ahayn hadday tahayna hasalaha wuxuu dhaqayaa maratan waaxida hal mar meesha hal mas'alaha kuu taalo muhiima najaasada haddaan loo jeedin aase ogeed inay najaasa meesha taallo wuxuu ku leeyahay sheikhu raximah allahu tacaala xukmiyaa la dhahaa hal mar biyo dul mari waa kaa dhantaaye warkaama ku dhacay haddaysan eyo doofaarka imaan hadday eyo doofaarka timaadayna toddoba jeer dhaq hasu kallifin ama hadday muuqaal leedahay ama ur leedahay ama dhadhan leedahay buu ku yidhi sheikhu raximah allahu tacaala maxaa horta waajiba ah? in meesha la suuliy suulinta meesha la suulinaya waxaa dhici karta toban jeer in la dhaqo tobankaa jeer hal xabbay isku yihiin saa oola soco meeshaa markii la suuliyo hal xabbaa lagu xisaabinaya wixii intaa ka dambeeya waa masalo waa fahamta soomaan meeshaas shiikow hadda shan jeer baan dhaqaye wixiina meesha waa ku yaallaa weliye shantaa jeer xisaab ma leh markii baashaa la nadiifiyo maxaa laga soo qaadayaa hal xabo kadib ba haddae doofaar ahaydna lixdii raacinaysaa hadday ay duufaraysa ahayna maxaa kuu sunnaa inaad laba iyo saddexa raaciso laakiinse wixii oo aadan nadiifin haddaad xisaabsato shan jeer baan dhaqay lix baan dhaqay xisaabta kuma jirdho waa fahantisan warkaas wayajibu waxaa waajiba sabul maai see loo dhaqayaa shayga najaasada ah marka mare najaasa waxaan ku taalla see u dhaqaysaa waatan wayajibu waxaa waajiba sabul maai biyihii in lagu shubo dusha lagaga keeno calal mutanajisa nijaasadii tusaashee keenaysaa biyaha buu ku yidhi goorma idaa ka'ana almaa'u biyuhu hadday yihiin duunal qullatayni laba quladood wax ka yar laba quladood waxaa la boqol iyo sagaashan iyo laba boqol iyo sagaashan iyo afar litir wax gaaraya baa qullatayn la yidhaahdaa waa fahan soomaan boqol iyo sagaashan iyo kow aduu boqol iyo sagaashan iyo kow iska dheh boqol iyo sagaashan iyo kow litir yaah wixii gaara baa qullatayn la yidhaahdaa sheikhu wuxuu kuyii marka biyaha isticmaalaysid oo waxaa ku nadiifinaysid hadday boqol iyo sagaashan iyo kow litir ka yar yihiin qullatayn hadday ka yar yihiin yaah najaasadii biyaha dusha kaga keen waa fahamta soo maahan najaasadii biyaha ahee dusha kaga keen waaya muxuu diidayaa mataqaanaa wuxuu diidayaa inaad baafkii biyaha ku shubato ko kadibna maradii kaali lahayd kusoo tuurto maradii kaali lahayd kaalideeda weli wada tahay najaasadeedii weeye xoogaagii biyuhu meesha yaalan najaasay la noqdeen warkaabaa ku dhacay soo maahan yah laakiinse haddaa meesha hore maradii meesha dhigtid kadibna biyaha dusha kaga keentid biyahaas waa kuwa wax nadiifinaya weeyaan marka wuxuu leeyahay sheikhu biyaha dusha kaga keene maradii dusha hee ha kaga keeni maradii faidaa adkhala hadduu geliyo almutanajisu shaygii najaasada ahaa faidaa adkhala hadduu geliyo qofku almutanajisa shaygii najaasadaha hadduu ku dhex tuuro fiihi biyihii meesha yaallay oo boqol iyo sagaashanka ka yaraa litir yaa adugu iska fuusto biyihii fuustada ka yaraa yaa hadduu najaasadii ku dhex tuuro lam yadhur horta najaasadii marada lahayd horta ayadoo daahir noqon mayso koow wayatanajasu lmaau biyihiina maxay noqonayaan najaasay noqonayaan wa mulaaqiihi intay biyuhu gaareenahee najaaso kale weeye saddexdaasba najaas la noqonayaan marka waxaa lagaa rabaa iska fiiye hadda markii kasaaradaha la isticmaal ciyaarka kaayado marka la dhaqayo kasaaradaha xafadu isticmaala inta badan kasaaradaa la dhaaminayaa maxaa la samaynayaa maryihii kaayadaha lagu darayaa wixii najaas isla noqdeen warkama kudhacay soo maahan arrinkaa markaa laskaga maxaa la sameynayaa marka hore dharka ku gur kadib biyihii nadiifka ahee dushaa kaga keen warkabaa ku dhacay soo maa wataa macnuu waaya saas samey biyaha shardiga maxaa u xiran inay biyuhu boqol iyo sagaashan ka yar yihiin hadday ka badan yihiin mushkilo ma laha ama najaasa ku tex tuur ku dhex tuurin weligood daahirkooda noqon disa isbedelin waa arki doonaa waaya wayajibu waxaa waajiba calayhi qofka waxaa ku waajiba shiikhu wuxuu soo magaranaysaa kuu soo eh, sharxay sidii najaasada looga ilaalin lahaa dharkii iyo jirkii iyo hawlihii sida loo dhaqi lahaana wuu kuu sheega hadda wuxuu kuu gelayaa nadaafintii qofku is nadiifinayey wayajibu waxaa ku waajiba calayhi qofkii al istibraa'u inuu iska dhammeeyo minal bowli kaadidii xataa yakliba ilaa ay ka xoog badato calaa dannihi malihiisa annahu laa yacuudu wax soo laabanaya inaysan jirin wax ku laabtay inaysan jirin asaga walaa yakhruju wax ka soo baxaya oo dambe oo kaadina inaysan jirin markuu alla kaadida waa kaa dhammaatay wax kugu haray iyo wax kaa soo baxaya ma jiraan ilaa marka alla ilaah waa kaa dhammaatay markuu is dhaho waa inuu gaaraa halkaa intuus leeyahay waxaa kugu haray waa inuu sugaayo iska dhammeeyaa kaadida maxaa yeelay aakhira waa laisku cadaabayaa khatar weyn wayajibu waxaa ku waajiba calayhi qofkii alistibraau inuu iska dhammeeyo oo iska fogeeyo minal bowli kaadidii xataa yaqliba ilaa ay ka xoog badato calaa dannihi melihiisa annahu waryashaaniye laa yacuudu inaysan kaadi ku laaban walaa yakhruj wax ka soo baxayna aysan hee jiraynin oo ay ka dhammaatay mhm hadduu sila waxbaa magaranaysaa kaasoo waxbaa kugu haray waa inuu dadaalaa eh, dhahayaa iyo magaranaysaa socsocoyaa iyo waa inuu wixii iska iska soo saaraa weeyaan kadib muxuu samaynayaa markuu alleelahis yidhahda waa kaha dhammaatay muxuu samaynayaa yastanjii uma kadibna yastanjii kahadidii buu iska nadiifinayaa oo iska dhaqayaa wa wayurkhii wuu raaricinayaa dubuurahu xaggiisii dambe xataa yaqsila ilaa uu dhaqo maa fii tabaqaatihi ma garanaysaa dabadii iyo meeshii saxaarada kasoo baxaysay xeerarkeedii qofku hadduu dee qof cayiran yahay ama magaranaysaa qof laala dabaqaad wuxuu ka wadaa laalaabkii qof laalaable hadduu yahay buu ku yidhi sheikhu raxima allahu tacala de qof caataa waxba la weydiin mayee hadduu qof laalaab leeyahay buu yidhi waa inuu israariciyaa oo isdabciyaa ilaa uu najaasadii kasoo dhaqo meelihii laalaabka ah hadday gelayso wa yudlikuhu wuuna ku xoqayaa Eh, ma garanaysaa gacantiisa buu ku xoqoyaa najaasada oo ku tirtirayaa xataa yaqliba ilaa ay ka badato calaa dannihi melihiisa zawaalu tacmin dhadhankii najaasada inuu meesha ka baxay dacmin najaasati iyo walowniha midabkeeda iyo wariixiha iyo marka garanaysaa urkeedii najaasada dhaqideeda buu ka hadlayaa she wuxuu ku leeyahay marka najaasada sanalea kaa dhammaatay dhaqideeda u howlgelaysaa soo maaha yaah waa inaad iska nadiifisaa buu ku yidhi waa in haddii wax kale ay samayn weydo gacanta inay ku dhaqda ee khasab noqoto waa inaad gacanta najaasadii kusoo dhaqdaa oo gacanta ku xoqdaa buu ku yidhi meeshii kaadidii saaradu kasoo baxaysay ilaa aad tiraada alleele wax ku haray haba yaraatee hee meeshii najaasada ahayd ma laha intaas buu ku yidhi raximah allahu tacaala waaya wamataa goortii hadda wuxuu ila hadlayaa wuxuu tilmaamayaa sheikhu raximah allahu tacaala biyihii biyihii haddii najaasa gaadhay ka waran dareerihii kale oo aan biyaha ahayn haddii najaasa ku dhacda ka waran warka baa ku dhacay soo maa wuxuu uri shiikhu wamataa goortii laaqad ee gaadho la kulanto annajaasaatulmadkuura najaasooyinka aan soo sheegnay maxaa ka mid ahaa maxaa ka mid ahaa kuwaan soo sheegnay yah yah khamri maxaa ka mid ahaa albowl maxaa ka mid ahaa alqaa'id maxaa ka mid ahaa addamu maxaa ka mid ahaa alqayxu alqay'u rawhun soo maahayn yah kuwaasi marka ay kula kulmaan ay ku dhacaan almaaa biyo hadday ku dhacaan biyihii baa la fiirinayaa fa in kaanat qullatayni biyuhu hadday qullateen ahaayeen qullateen maxaan kusoo sheegnay aduu iska fuusto biyaha hadday ahaayeen boqol iyo sagaashan litir boqol iyo sagaashan iyo kow litir boqol iyo sagaashan iyo laba litir hadday ahaayeen yaah lam yanjus biyahaasi najaaso ma noqonayaan warkabaa ku dhacay soomaan najaaso noqon mayaan biyahaasi ilaa mooyaane in hayarad hadday bedesho dacmahu dhadhankii biyaha aw lownahu ama midabkii biyaha aw riixahu ama hee urtii biyaha fursadii biyaha hadday najaasa ku dhacdo wax isbeddeloo muuqdana aysan jirin biyahaasi dahaaro weye daahir weeye waa tahuur waxbay daahirnayaan iyaguna waana daahir warkabaa dhacay soomaan waa hadday qullateyn gaareen boqol iyo sagaashan iyo kow litir hadday gaareen wixii ka badan waaye warkaa waa ku dhacay soo taqriiban taqriiban waaya hal mar bay najaaso noqon karaan waa goormo buu ku yidhi in kayara hadday beddesho dacmahu dhadhankii aw lownahu ama midabkii aw riixahu ama urkii barkadiini baa waxaa ku dhacay jiir baktiya jiirku jiirku markuu nool yahay oo xaggaa marayo ordayo haddaad taabato najaaso maaha warka waa inay fahamtaan yaah najaaso miyaa najaaso maaha xayawaanka nool oo dhan waa daahir markii laga reebo eegaya doofaarka warkaama ku dhacay yaah xayawaanka dhintay oo dhanna waa najaaso markii laga reebo bini aadanka kalluunka iyo ayaxa qaacidaas qaabqaado yah haddii xayawaanku wada leedaan ya maxaa daahir ka noqonaya saddex xayawaanka nool oo dhanna waa wada daahir maxaa najaasa ka noqday keliya iyo doofaarka marka dee jiirkii hadduu ku dhacay barkadii kadibna uu ku dhex baktiyey soo najaasa ma noqon e, e, xayawaanka baktiga oo dhan waa najaasaan nidhi barkadii marka ka waran haasaa looga tegayaa maya barkada qullateen fuusta waa ka badan tahay maxaan fiirinaynaa inay isbedeshay isbeddel miyaa ku jaal midabkeedi miyaa isbedelay dhadhankeedi miyaa isbedelay muuqaalkeedi miyaa isbedelay waa maya soo aan marba haddeen waxay iska bedelin daahir weeye baa leedahay maxay qullatiin way ka badan yihiin waaya wayadhuru halkanna wuxuu ka gelayaa weyba isbedeleen ka waran fustadii biyaha ahayd fustadii biyaha ahayd najaasadii qullatiin bay gaadhay soo maahayn boqol iyo sagaashan iyo kowla ture ka badnayd soo najaasaa ku dhacday weyba isbedeshayba see loo daahirinayaa ayadiina ma la daahirin karaa haa wayadhuru waxay ku daahir noqonaysaa bizawaali takyiiri isbedelkiihee inuu meesha ka busuulo ka baxo waaya masaladan isfican u fiirso barkadii nijaasadu ku dhacday waxa isbedela kama muuqdaan maxaan leenahay waa daahir weeye biyahaasi barkadii najaasada ku dhacday way isbedeshay maxay noqotay maxay noqotay najaasay noqotay biyaha isbedelayoo qullataynka ka badnaa laba siyaabood bay daahirkii ugu soo laaban karaan waa inaad masalada fahamta maxay ugu soo laaban karaan laba siyaabood tan koobaad isbeddelka inuu meesha ka baxoba barkadii afkaa laga daboolay isbuuc kadib baa loo yimi cadaankooda isaga soo laabteen muuqaalkii meeshuu ka baxay urkii waa caadi buu isaga soo laabtay wax mushkilaa kama muuqdaan daahirkii bay kusoo laabatay suu shiikhu sheegay muxuu bizawaali takyiiri isbeddelkii najaasada ku yimaaday meeshuuba ka baxayba biyihii leynkooda caadiga ah bay isugu soo laabteen daahirnimadii bay noqdeen kusoo laabteen taa waa middaa maxay kaloo daahir ku noqon karaan biyihii baad buuxi u abadisayba Eh, labadii fuustoo najaasada noqday waxaa ku dartay laba kaloo fuusto caadi bay muuqaalkii meeshuu ka baxay ayaguna daahir bay kusoo laabanaya marka laba siyaabood bay biyihii qulateynka ka badnaa hadday najaaso noqdaan daahirnimada lagu soo celin karaa waa labadee ina iyagu caadi isku bedelaanoo sidooda kusoo laabtaan muuqaalkoodii yeeshaan midowkooda caadi wayadhuru daahir buu noqonayaa buushiih raximahullah bisawaali takyiiri isbedelkii inuu meesha ka baxo warkaba ay fahamteen soo maaha masalahayasan idin dhuuman marka wa in kaana aqala biyihii qullata hadday ka yar yihiin wain kaana biyuhu hadday yihiin aqalla kuwa ka yar minhumaa qullataynka hadday ka yar yihiin yanjusu najaase ayay noqdaan bilmulaaqaati najaasadii inay ku dhacdad bes wa in lam yataqayar yeesma isbedelin hadday rabaane biyihii qullataynka ka yaraa jirgaankii biyaha soo labaatan lama jirgaankii biyaha ahaa oo nadiifka kuu ahaa inay najaasa ku dhacdo keliya baa ku firan inuu najaaso noqdo hadduusan dhadhanku isbedelin macataa urkuusan isbedelin midabkuusan isbedelin keliya haddii najaasa ku dhacdo saasuu muxuu ku noqday najaaso ku noqday warkabaadin dhacay soo maahan oo shiiku biyihiisa bedelin sakeelkii laba dhibacoo kaadiyaa ku dhacday laba dhinac miyay badan tahay yaah kaadi yaraa aan midabba lahayn baa biyihii ku darsantay shaw xoogaa ayaa ku darsantay oo kaadiya aanba lahayn hee midab aan lahayn biyihii baa dhex gashay weli waa iska xaleedooda qurux badan yihiin maxaan leenahay biyahan qolletin makenis kama yaraa boqol iyo sagaashan iyo kow litir makenis kama yaraa waa ka yar soomaan maxaan leenahay waa naga quba waaya maxaa la samayn karaa marka wayadhuru biyaha lafsigooda yaraa oo najaasada noqday waxaa lagu daahirin karaa bibuluuqihi qullatayni in qullatayn lasoo gaarsiiyo maxaa lasoo gaarsiinayaa toban litir bay ahaayeen maxaa lagu darayaa boqol iyo siddeetan litir haddii lagu daro boqol iyo siddeetan iyo kow litir haddii lagu daro maxay soo gaareen qullatayn soo maahayn waxa isbeddelan kama muuqdo saasay daahir ku marka biyuhu waa shay mucjisaa dareeraha kale kuma jiro marka laba masale aan barannay hadda maxaan barannay biyihii hadday qullatayn gaarayeen iyo wixii ka badan oo najaas ku dhacdo waxa isbeddela hadduusan lahayn waa daahir soo maahayn haddayse isbeddesho laba siyaabood buu daahir ku noqon karaan in isbedelkii uu dib oga laabto biyihii caadiisa kusoo laabtaan iyo in la siyaadiyo ilaa isbedelkii meesha uu ka baxayo haddii qullateen biyuhu ka yar yihiin maxaan samaynaynaa dhibicdii ku dhacday oo najaasada ahayd calatuul hee maxay ka dhigtay ka waran ma loo fiirinayaa isbedel baa ku dhacaya kida maya see ku daahirnama noqon karaan hal wadda keliya ayagu waa waddadee in la badiyo ilaa laga soo gaarsiinaya hee ka waran haddaan isdhaho badiyo jirgaan kale ku subay jirgaan kaleoo daahiri ahaa baan ku subay jirgaankii kale ulaten miyay gaareen haye jirgaankii kale muxuu noqday najaasula noqda weye <laughs> marka goormee daahirnimo kusoo laabanayaan markii ay qulateynka soo gaaraan warkaamaa kudhaay soo maahan wa mataa goortii laaqati najaasaatu najaasaadku ay la kulmaan ama ay ku dhacaan najaasaadkii almadkuuratu ee lasoo xusay maa maa'ican markay ku dhacaan dareero kale oo biyo aan ahayn haye dareerahaasoo kheyral maa'i ah tanajasa dareerahaasi najaasuu ku noqday bimulaaqaatihaa najaasadii inuu la kulmay keliya qaliilan dareerahaasi ha yaraado aw kahiiran ma ha bato takayarahaa isbedelo aw lam yataqayar misa isbedelin hadduu rabo walaa yadhuru qadu weligiisna daahir noqmay waa la qubayaa warkama ku dhacay subag halkan kuu baxa ee eh, kuu habeysnaayo fuusta subagoo saakaad magaranaysaa neef badan qashay yaa hadduu jir kaaga baktiyo eber weeye wax la nadiifin karaa malah maxaa la samaynayaa waa la qubayaa ha la daadiyo najaasu noqday sidii biyihii subagka ha loogu daro ha la badiyo ma jidho warkaabaa ku dhacay soomaa athaani halkaa maxaan ka soo baxnay sheikhu raximah allahu tacaala sida najaasada la ysaga daahiriyo buu soo hadlay najaaso maxaa la yidhaahdaa wuu tiriyey kow laba saddex afar shan lix todoba sideed wuu kuu tiriyey see najaasada la daahirin karaana wuu kuu sheegay haddii biyo noqoto iyo hadday jir kala noqotoba haa waaya ka waran haddaa ilmo yar anoo salaada ku jira xambaarsado ilmihii xafaayadda loo xirayo xafaayaddu kaaladu kusii daayey baa salaada ku dhex xambaarsada haye wsalaadaas ka warama yaa salaad way kaa jabaysaa soo maa maxaa yeelay salaadda shuruudeeda maxaa ka mid ah dahaaratu thawbi dahaaratu maxaa kusoo darnaa hadda wax kastoo aad xambaarsan tahay thawbkay soo gelayaan warkama ku dhacay marka najaasada lahaa waa xambaartay <laughs> salaadii ka kacbay noqonaysaa maxaa yeelay maxaa xambaarsan tahay maxaa kula waa xambaartaa wax nijaaso muxaa ahaan lahaa xafaayad nijaasaabaa wadataa khatar wey iska ilaaliya marka waaya athaani tan labaad tahaaratun bilwuduu'i in laysku daahiriyo bilwuduu'i weyse iyo walgusli shiiku hadda wuxuu ka soo baxay dahaarada waa laba qaybood tahaaratu najaasati najaase in la daahiriyo iyo tahaaratu alxadati haa weese jab in layska daahiriyo warka waa kudhacay soo maaha laba dahaaro wey tahaaratu najaasa buu soo dhaafay shiiku muxuu hadda gelayaa tahaaratu lxadath in layska daahiriyo hee weesadii kaa jabtay iyo qubayskii kuu waajibay see isaga daahiranaysaa shiikhu wuxuu kuyi raximah allahu tacaala ama alwuduu weesadii fa furuuduhu weesada arkaanteedu sittatun waa lix farad iyo rugni waa isku mid arkaanta weesada waa lix kow niyatu tahaarati tahaaranimo inaad niyeysatid aa isku daahirinaysid lisalaati salaad aw amase inaad niyeysatid rafcil xadai weese kaa jabtay inaad iska koryeelaysid inaad niyeysato maxaa kaloo niyeysan kartaa inaad weesaba niyeysato waa weeseysanaya inaad niyeysato aw naxwihima ama wixii lamida ah labadaas haye ka niyeysanaysaa bilqalbi qalbigaa gashanaysaa warkaa weye inaad weeseysanayso waa qalbigaa gashanaysaa maca awali ghaslilwajhi wejiga dhaqidiisa marka ugu horaysa ayaa niyaddaa qabsanaysaa weye ah, waa sunna inaad gacmaha markaa dhaqaysid inaan soo niyeysto inaad weysaysanaysid marka wejiga alla ilaaha waa dhaqayaa istiraado waa inaa niyaddii ah inaa waxaani weeso tahay aad he qalbiga ku haysataa marka laba arrimood baa niyadda gashan karta abukueshiya kow rafculxadafi weese jabtay inaad se koryeelaysid labo lisalaati inaad u weysaysanaysid maxaa kaloo qur-aan inaad akhrista inaad wehsanaysidiyo magaranaysa inaad dawaafto inaad wehsanaysidiyo waxaasoo dhanna waa niyeysan kartaa wey markaa wehsanaysid niyadu gormee waajibaysaa buu ku yidhi macahee awali kaslil wejiga dhaqidiisa yaa halka ugu horaysa markaad dhaqaysid waa inaad weesadii niyadda ku haysaa weeye warkaama ku dhacay athaani rugniga labaad waxa weeye kaslul wejhi la dhaqo xaggee laga bilaabayaa min mabda'i tasxiixi tasdiixi lwajhi jabhati jabhada iyo ma garanaysaa wejiga qeybtiisa hore inta fidsan tasii waxa wey intaa ballaaran soo ma jeedaan intaa fidsan meesha ay ka soo bilaabato adoo ka bilaabaya dhaqidii ilaa muntaha daqni ilaa ahay gaarsiinaysa lafgareedka dhammaadkeeda meeshaa tintu ka bilaabato ilaa lafta lafta garka meeshay ku tagto intaas ayaa dhaqaysaa buu ku yidhi waa dherarkii wa min al udina adoo dhaqaya dheg laga bilaabo ilal uduni lagu geynayo intaana waa ballaci intaana waa ballac intaana waa dharar warka ma ku dhacay marka shiiku muxuu yidhi meesha ha wejiga iyo tintu iska galayaan oo sida caadigaa la yaqaan baa kasoo bilaabaysaa weysada haye muxuu shiiku ka cararaya qof hadduu bidaar leeyahay tinba meesha ma joogto soo maahan haye inta cad miyuu dhaqayaa maya meesha tin aadanka caadiga ah yani m hadday timi oli lahaayeen meeshay ka bilaabin lahaayeen baa ka bilaabaysaa intaa khasab maa hadday tintu soo gasho wejiga oo foodshareerfoodshareer miyaa la dhahaa foodshareer food maxaa wey tintii inay wejiga soo gasho tin baa meelaha imaan karta qaar baa iskale tintan wejiga ku jidhaa maxay sida caadiga waj waxaa ka bilaabanaye halkaas waxaan soo horaya wejiga bay ku jiraan marka xisaabta wejiga soo gelaya marka sida caadigaa buu ku yii sheikhu raxima allahu tacaala waa in qofka biniaanka saa loo eego meesha wejigiisu ka bilaabmo kasoo bilowdaa ilaa lafgareedka ilaa labada dhegood inta inta ka dhexaysa waa dhaqaysaa buu ku yii raxima tacaala ilaa baadini lixyati rajuli ninka garkiisii ilaa ka gaaraysid gudaheedii baa dhaqaysaa ayaa wa caaridayhi labadiisa dhinac wixii gar ku yaalay alkathiifa ilaa miyaa cafwan ilaa markii laga soo reebo dheh baatina lixyati rajuli ninkii garweyne ahaa yaa garkaa gudihiisi iyo wa caaridayhi garkii labadii hareed oo geesaha ku yaalay alkathiifayna ee faraha badnaa ragga gar kale waa laba laba nooc wey nina garkiisa waa gar weynaaday oo markaa saa u fiirisay jirkii maba muuqanayo nina garkiisa waa isa gar maskiinoo jirkiisi baa la arkayaa sheikhu wuxuu ku yidhi shirk inta hadda aan tilmaamnay ore inaan dhaqdaa lagaa rabaa markii laga soo reebo ninkii garka weynaa oo markaasaa u fiiriso aadan jirkiisa arkaynin kaase hee inuu jirkii hoose biyaha gaarsiiyo waajibku ma aha maa lagu kallifaadu weeye ma gaarsiin karo marka muxuu samaynayaa garkaa korkiisu iska maranayaa biyaha weeyaan maxaa kalkii garkii la mid ah labadii hareed oo muxuu ahaa garabka kasoo bilaamayey oo geesaha ahaa anagoo kulli baan nahnaa luqada carabiga caarid baa la dhahaa kuwan garkuna waa intaa lafta garka ku taala marka caaridaynkiina hadday ayaguna badan yihiin garkiina badan yahay marka waxaa lagu dhahayaa korkaa ka dhaqasa inay hoos gaaraan haddiise muuqaalkii jirkaagu uu muuqdo adoo gar leh marba hadduu qofku dhaho jirkaagii baa muuqda marka garkaa xisaab ma leh jirkaa dhaqaysaa warkama ku dhacay haddiise garkii la yidhaahdo garkaaga jirkii ma muuqdo markaas ictibaarkay miisaanka oo qofka kula hadlaya wuxuu kaa aaminsan yahay kugu arko ayaa ku xisaabtamaysaa warka waa ku dhacay soomaa wa caaridayhi labadiisa hareed alkafiifayna ee farabadnaa intaasba waa la dhaqayaa wey intaa ha ka tegin marka maxaa soo hosgelaya intaa meesha wuxuu ku yidhi shekh raxmat tacaala sunniyihii baa gelaya intaas wixii ka soo hara la garkaa iyo labada hareed wixii kasoo hara oo tina hadda jirka kaasoo wejiga kasoo baxaan salkoodaa la dhaqaya maxay ayagu hee ayagu magaranaysaa xisaabta kuma jirin xisaabta hee haddii halkaasi tima faraba adduun kaasoo baxaan adduun sanka geeskiisa jirkaa soo dhaqaysaa maxaa yeelay garna maahan hareedna maa muxuu yahay muxuu yaha la garan waa wax kale taasi wataa lixyati rajul muxuu ku yidhi shiikhu lixyati rajuli nin garkii islaantiibaa gar weyn yeelatay bismillahi raxmaan raxiim intaasuu maraya maxaa la dhahayaa asal islaantu gar ma lahayn hee asalkeedaa lagu wadayaa heblaayo soo dhaq jirkaa la dhahayaa garkan adaa yeesha anugu shaqadeenu maahe warkaa ma ku dhacay yaa athaaliu waxa weye buu yiri yadayni labadii gacmood in la dhaqo macalim mirfiqayni la gaarsiinayo suxulka la gaarsiiyo halkaas yani suxulka waa dhaafsiinaysaa suxulku gacantiibuu ku jiraa waa inaa macalim mirfiqayn ay gaarsiisaa buu kuyi sheikhu raxima tacaala waa ka naxaysaa dadka qaarsa u weesaysanayaan akhtar wey nbiguw nebigu weylun lilacqaabi min annaar buu yidhi iska hoog iyo halaag ba u sugnaaday kuwa magaranaysaa cirbahood rag cirbahood halaagba cirbahay ka tegi jireen baa dhici karta iyo magaranaysaa waasadeeda qaar ka tegaya khatar wey waa inaad dhammaysaa araabicu waxa wey masxu aqali shayin shay inta ugu yar inaa masaxdo oo min basharati ra'si madaxa haragiisi ah aw min shacrihi ama tintiisa ka mida ah, waa inaa madaxaagii buu ku yiri sheikhu raxima tacaala ina waxaa waajib ah yaah waajibna waan ka hadlayna anagu waxaa waajib ah bacda min ara'si qayb ka mida ah madaxa inaa masaxyid marka qaybta madaxa laba midkood waaye in qofku tinba uusan lahayn haraggii caadiga uu yahay ama tin inuu leeyahay soo maahayn labada kaa masaxididba masaxiiddii bay kaa fulaysaa bacdi inaa masaxid yani markaa gacanta soo qaadatid haddaa saa tiraahdo way kaa dhantaa wey macnuhu warkaa ma ku dhacay oo masxigii bacdi ra'sigii waa samaysay weeyaan waaya in lam yurij in lam yakhruj waa hadduusan ka bixin almamsuuxu kii la masaxayay minhu madaxa laga masaxayay bilmaddi markii la jiido an xadi ra'si madaxa xadkiisi haa gabdhaha u badan madaxan ninkaan tin lahayn dee asaga xisaabta kuma jiran madaxdu iska masaxanaya soo maahan halkaasuu taabanaya hadduu rabo qofkii tinta lahaa hadduu rabo tintaan masaxaya tintii laba mid waayo tin dheer iyo tin hee tin gaaban soo wuxuu ku yidhi shiikhu tinta aa masaxaysid waa inay tahay tin madaxa ku joogta oo madaxa aan ka baxsanayn muxuu diidayaa haddaad tintaadu xaggaa ay joogto intaad soo qabato tinta xaggaa maraysay aa masaxdo tin waa masaxay soo maahan laakiinse tinta aa masaxday xadir racsi ma ku jidhaa mise kuma jidho miya ku jidhaa wayba laalaada xaggee maraysa xadkii rasiga oo soo dhaafta soo maahan marka saa kuwaa lama masixi karo buu yidhi shardiga tinta la masaxayaa waa inaa tin ku jidha xadda ra'si madaxa hee madaxa xadkiisi iyo seerihii madaxa tinka aan dhaafeen waa inay tahay buu yidhi subxana wa tacala warkaama ku dhacay yaah waaya in lam yakhruj wa hadduusan ka bixin tintu almamsuuxu kii la masaxaya minhu xaggiisa bilmadi markii la jiido can xaddi ra'si alkhaamisu shardiga runiga shanaad oo weesada waxa weeye qasdu rijleen labadii lugood in la dhaqo macal kacbeyni ilaa canqooyada canqooyaduna waa ku jiraan canqooyada lama dhaafi karayo asaadisu kan lixaad waxa weye tartiibuhu in loo kala hormariyo kamaa dakarnaa saan soo sheegnay waa inaad kala hormarisaa sida alleenka usoo xusnay waa inaad u kala hormarisa abukishi raxima allahu tacaala waaya qasluliyo dee hal xabu nooga dhiga gacanta adoon wejigii haddaa gacantii dhaqdo waa inaa wejigii soo laabataa gacantiina hee soo martaa mar labaad maxaa yeele gacantii qole ka horeysay aan soo dhiqin baa jira soo maa laakiinse markii gacmaha la yimaado labada gacmood waxay la mid yihiin wejiga labadiisa dhinac bay la mid yihiin soo maahan labada lugood waxay la mid yihiin wejiga labadiisa dhinac markii aa wehesanaysay haddii si khalada ah aad gacantii bidixda ugu hormarisay oo aad dhaqday kadibna midigtii aad dhaqday weesadaas way kuu jidhaa laakiinse sunnihii baa ka tagtay waa fahamta soomahayn yah labadii lugood haddaad bidixda hormariso midigta kadibna aad dhaqdaay weesadii bay ku ansaxaysaa maxaa yeele rijleenka waa la wada socodsiiyey kala hormariya waajibku ma ahayn laakiinse maxaa khilaaftay sunnihii baa khilaafta marka sunnaha markasta raac oo midigta ka bilow lakin hadday kugu dhacdo adoo salaaddii ku jira waxaa soo xasuusatay inaa lugta bidixda soo hordhaqday kadibna miigta a dhaqday salaadii weesadii way kuu jidhaa weese kaama jabin warkama ku dhacay yaa wayajibu waxaa ku waajiba fil weji wejiga marka la dhaqayo iyo walyadayni labada gacmood marka la dhaqayo iyo warrijlayni labada lugood marka la dhaqayo waxaa waajiba qaslu juz'in qayb in lala dhaqo fowqa xuduudiha seerahooda ka baxsan qayb seerahooda ka baxsan in lala dhaqa ayaa waajiba ah oo min jamiici jawaanibiha geesahoo dhan ah waa waajib maxaa kaloo waajiba ah? wa an yajriyal maaw biyuhu inay dul ordaan bitabcihi sida caadiga ah calaa jamiici ajzaa'iha meelihii la dhaqaya oo dhan laba mas'alaa muhima ah wuxuu yidhi markaa wejiga dhaqaysid waa inaan xadkii wejiga aan soo tilmaamnay ka baxdaa xoogaa oo madaxa xoogaa aad gashaa markaa gacanta dhaqaysid soo garamaysa suxagan maahan gacantii intaa markaa dhaqday waa inaa xoogaa dhaaftaa waa waajib buu ku yidhi maxaa waajib looga dhigay si aad u hubsato inaad gacantii wada dhaqday haddaad suxula ku joojiso ma hubti inaad gacantii wada dhaqday laakiin haddaad suxulka dhaafto maxaa hubtaa inaa wada dhaqday haddaad xoogaa tinta gudaha u gasho maxaa hubtaa xadkii wejiga inaa dhammaystirtay soo ma ahayn waka maxaa kaloo waajiba buu ku yidhi biyahana hee biyahana waa inaad gacanta marisaa wejiga marisaa muxuu diidayaa gacan qoyan inaad tiraahdo arinkaas gacanta waa masaxday maadan dhaqin maxaa meeshaas iska rabaa haslul yadayn asli baa la rabaa maxaa la dhaca biyuhu inay dul socdaan waay dadka mar qaarkood markay biyuhu ku yar yihiin waxaa dhici karta inay gacanta soo qoystaan waxaas wadasa lama dhaho waa khiyaali waa somaa haddiise biyuhu ku yaryihin biyo raadso haddaa biyo weydana shiikho biyahana caadi ugu weysayso meesha kaaga goodana boorayso maxaa weysada beenta u gelaysaa khatar weeye waa inay biyuhu gacanta maraan wejiga maraan lama rabo in wejiga lamasmasaxo haddii masax rabo sida wejiga la dhihilaha sidaasoo kale masaxa gacmaha saa soo maa ya wayubdilhu waxaa burinaya ibdaalkana ku joojinaynaay waxaa burinaya gadaal baan kasoo daahnay raalli ahaa wayubdilhu waxaa burinaya kullu maa shay kasoo kharaja kasoo baxa weesada noo dhamayska tirantay maxaa buriye horta waxaa buriye buu ku yidhi kullu maa shay kasoo kharaja kasoo baxaya min al qubuli xalkii hore cawrada ahayd iyo waduburi xaggii dambee cawrada ahayd wax kastoo kasoo baxa waxay doonaan ha ahaadaan weesada way burinayaan caynan wax isu qaban karta oo la dareemi kara ha noqdaan yaah aw riixan ama ama hee dabeel ha noqoto kaa soo baxaysa ama dabeel ha kaa soo baxdo ama wax jurmila oo la taaban kara kaa soo baxaan marba haddee labadii marin ee cawrada aha wax ka soo baxaan weesadaas way jabtay dhagaxuun hadday kasoo daataan dhagaxuun weesadu way kaa jabaysaa warkaama ku dhacay ya hahey maxaa kaloo burinaya walamsuhumaa cawradii aan soo sheegno labada ahayd inuu ku taabto bibutuuni raaxati calaa casha caloosheeda iyo gudaheeda aw butuunil asaabici ama faraha gudahooda inuu ku taabto yaa taabanaya min nafsihi ama asagoo ha istaabto aw hayrihii ama cid kale cawradiisa ha taabatee yaa labadaa jeerba weysadii way jabaysaa walow liwaladihi sakiiri ilmihiisi yarkaaba ha ahaadee ma ku dhacay gabadhii maamadii wiilkeeda ayadoo u xiraysa ama gabadha ayadoo u xiraysa surweelka haddii cawradiisii xalkaa ku taabata intaas muuqata oo midabka gaarkaa leh way sida way ka jabaysaa ama kasa u taabato ama kama ha u taabato adoo bic gadanayo suuqa jooga ama gabadhii magaranaysaa gaarin cafwan maxaa la cawradii baa laga hadlayaa soo cawradii ama kama ha u taabo ama kas u taabo marba haddaa intaa ku taabata intaas way kaa jabtay sidaas warkaabaa ku dhacay soo maa warkaas waa war cad weeyaan intaasyaa lagu caddaynayaa saa marka gacanta laysku saaro intaa isqarinaysa soo garamaysaan yaah intaa isqarinaysa ayaa waxa wax burinaya ah ha inta haddii cawrada aa ku taabatid way way jabaysaa weeyaan warkaabaa ku dhacay soo maa mhm. wa talaaqii basharatay dikarin wa untha maxaa kaloo burinaya weesadii waxaa burinaya talaaqii sharatay dakarin wa unthaa lab iyo dhadig yaah jirkoodii inuu kulmo balaqaa gaaray labaduba xadda shahwati xad gaaray kahelid ah inuu qofku wax ka helo yacnii ninku inuu ka helo gabar xad la gaaro weye soo maaa ilmaha saddex jirka ayaa hawl kusoo dhici mayso laakiinse qofka hadduu gaaro xad ah inuu eh, jinsigii kale uu ka helayo yah xadka hadduu marba gaaro xadda xadashaha baa la dhahaaye walaysa uusan u dhexaynin baynahumaa labadii qof walaysa baynahumaa labadii qofoo istaabanayan aysan ka dhexaynin maxramiyatun maxram maxramnimo aysan ka dhexaynin binasabin nasab ku timaaday aw radaacin ama nuugmo aw musaaharatin ama xidid ku timaaday bilaa xaa'ilna isku taabteen wsidaas way jabtay dhowr shardi buu sheegay ko waxaa istaabanaya waa rag iyo dumar laba rag waxay iskama jebiyaan laba dumar waxay iskama jebiyaan ko mata intaasi laba hadda caalamka waxaa soo baxay waxaan la fahmayninba labada qof oo wayse iska jebinaya shardi baa ku xiran balaqaa xadda shahwa waa inay gaareen labaduba xad hee shahwe ay gaareen haddii ninkii weynaa gabar yaroo saddex jira laba jira uu taabto isa ka jabi mayso gabadhii weyne hadday wiil yaroo sanadya laba jira ay taabato oo isa ka jabi mayso maxay ayadu gaadha xadda shahwa laakiinse ilmaha yarka xadda shahwa ma gaadhin warka waa ku dhacay soo ma intaas waa masaladaas labada qof oo istaabanaya wax maxram iskuma aha maxramnimadu saddex meelood ka timaadaa inay wax isku yihiinoo nasab uu ka dhexeeyo hooyadiis walaashiis eedadii habaryartii eyeeyadii warka waa ku dhacay soo ma ahan awradaacan ama nuugmo isu keentay nuugmo hooyada qoftan magaranaysaa uu taabanayo waa hooyadiis xagga nuugmada wey nuujisay waa walaashiis islaantii uu nuugay baa dhashay waa walaashiis xagga nuugmada soo ma jeedid yah wakaa amamase musaaharatin xiidnimadii ninkan gabadha qaba baa wuxuu gabadhii uu qabay hooyadeeda hadduu salaamo musaaharadsaasu ku imaanaysaa warfafayn soo maan ninkan gabadha uu qabo weysada bay ka jabinaysaa ayado maxram iskuma aha labada qof weysada iska jabinayaan warkabaadin dhacay soo maaha halkanay soo gelaysaa laysa baynahuma maxramiya haddii maxram isku yihiin maxramka la sheegay waxa wey inaysan isguursan karin warse masalada fahamtaan ba u baahan warkabaadin dhacay soo maahan maxa hebel maxram buu ii yahay macnaha weeye isma guursan karno ma fahamtid marka islaantii isguursatay maxaa maxra <laughs> waa suna isguursan waa iska jibisaan weesada laakiinse hooyadeed ninkii hadduu gabadhay guursado hooyadeed miyuu guursan karaa ilal abad xaaraan bay ka noqotay laynkaa raacida hooyadeed maxay kala yihiin maxaram hadduu salaamo weesa ka jibi marka <laughs> warka baa ku dhacay soo maahan weesa ka jibi marka maxramnimada waxay ku imaanaysaa nasab ama radaac ama musaahara bilaa xaa'ilina waa ina ku timaadaa hadday mare iska xejiso war heblaay dadka baadiyaha jooga asalaamu alaikum waa arkay asalaamu calayka raxmatullahi ark go'ee soo qabanaysaa go'a go'u ka salaamayaa weesu jabin laakiinse dee diin ahaan bay xaaraan u tahay warkabaa ku dhacay soomaahan diin ahaan bay xaaraan u tahay lakiinse weesadii maxaa u diiday inay jabto xaail teed baa meesha yaal teed teed baa yaal warkaama ku dhacay afar maxaas ku joojinaynaa afar shay afraadoo wasada jebin kara waxa weeye wa zawaalul caqli caqligii inuu tago muxuu ku tegi karaa caqligu saddex midkood inuu waashay inuu suuxay iyo inuu seexday qof hadduu seexday waa caqligiis waa meesha ka baxaya ilaa mooyaane man qof naama seexday asagu wuu seexday haye markuu siaana xaaladee ku jiray qaacidan asagoo fadhiya mumakinan ku qabta weeye ku xasiliyey xalaqata duburihi meeshii uu ka saxaroonaya xalaqata duburihi meeshii cawradii ee magaranaysaa saxaradu ka imaanaysay ku qabtay yacni salka dhulka ku qabtay iyo wamaa xawlaha intii hareeraheeda ahaa buu salka ku xajiya kadibna wuu seexday macna waxa weeye saas u fadhiista saas so garamaysaan labadii logood soo laabtay salkana si fiican buu u fadhiistay hurduu kaga tuuray wuu khuuriyey hurdadaskuurasuma darna khuuruu kaga saara hadhow soo kaco xuruu ka tukanaya maxaa yeelay salkiisi muxuu ku qabtay dhulka mumakinan maqacataas laga wadaa qofkaas wayso ka taymayso hadduu si kale u seexdo ha isku tiiriyo wuu seexday amase maaduu eebba kuuran yahay si kale uu seexday weysada way ka jabaysaa halkaa mar weysadu ka jabayn qof intuu fadhiistay salkiisina dhulka ku qabtay meeshii e, laga xaajagudanayay iyo wixii la halmaalayba marka laba qoloba fuqahadu niman waxa weye culimaayo la yaab leh laba qolo waxay yidhahdeen hawshooda far baa ku godaan midkii lafaha noqday oo caata joogsaday ka haduu fariisto dee lafihii baa dhulka qabanaya buu yidhi meeshii baaba maxaba maxajismayaanba qofkii tandhaaf noqday asna waxaa dhici karta inaysan waxba ka xajismin buu yidhi laakiinse waxaa laga hadlayaa qofka dhexdhexaadka ahaa oo caadiga ahaa markuu fadhiisto hadduu intii xaajadu ka kasoo baxaysayoo salka ahayd laka ku qabto kadibna magarana saa uu ku seexdo haduu halow soo kaco isagoo kama jabin bukay intaa wixii ka soo haray weesadii way ka jabtay weeyaan hada bilahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wala ali saxbi ajmaciin